بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسي أفري لباتنات كتابك شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع رحمة الله عليهما وكم بالهم يا قولك إليهم لبدا شيخ فصل في أحكام الإقرار أحكامتا وليهي قرالكم qirashada shay la qiranayo axkaamteedii ayaa halkan lagaga waramaya fasl fi axkaami aliqraari wa huwa luqata alihbaat iqraar xagga af carabiga macnihiisu waa alihbaat waa sugid aqara shaya ay ahbatahu wixii markaad me sidiisii u dayso oo aanad meeshii ka baabi'in baa waxaa la yidhaahdaa aqarahu lanno qaraarku muxuu ahaa inuu shaygu meeshii uu ku sugnaado waa ta aakhiro daarulqaraar la yidhaahdo marka iqraarkii aqara waa sugid dee qaraarku uu sugnaansho ahaa iqraarna sugid buu noqonaya in shaygii la sugo oo sidiisii loo daayo taasi waa agga afcarabeedka markaynu ereyga aqara <clears throat> macnayaashiisa wax ka mid ah aynu eegno wa sharcan sharci ahaan iyo fiqiga culammadu iqraar waxay u yaqaanaan waxa weeye ikhbaarun bixaqin cala lmuqiri ikhbaarun waa warid ka waramid bixaqin xaq laga waramayo xaqaasoo cala almuqiri qofkan qiraalka samaynaya lagu leeyahay waa in qofku yidhahdo aniga waxaasaa laygu leeyahay marka iqraarku qofkan wax qiranaya wax lagu leeyahay un baa lagu sheega fakharajat waxaa halkaa ka baxday ashahaadatu markhaatigii liannahaa markhaatigu ikhbaarun waa ka waran bixaqin xaq laga waramayo lilgayri cid kale ay ku leedahay cala cid kale iqraarku waa maxay iqraarku waa ikhbaarun bixaqin lilgayri cala almuqir waa in qofku uu ka waramo xaq cid kale isaga ay ku leedahay ayaa qiraar la odhanaya markhaatina waa maxay waa in qofku uu ka waramo xaq cid kale ay cid kale ku leedahay kaasina wuxuu noqonayaa shahaada iyo markhaati buu noqonaya wlmuqaru bihi darbaan shayga la qiranayo qofku uu qiranaya waa laba qaybood axaduhumaa midka koowaad xaq tacaala wax ilaahay leeyahay inuu qofku xaq ilaahay qirto kasariqati sida inuu xatooyo qirto wazina zina inuu qirto oo de xadkii sariiqada xadkii tooganimada iyo xadkii zinada markaa lagu waajibiyo wahaani ka labaad xaqu laadamiy waa xaq bani aadam inuu qofku qirto sida dayn inuu qofkaasi dayntaasu igu leeyahay ama waxaan hayo qofkaa saale kadalika xaddi اlqadfi lishasi sidoo kale inuu markaa qirto qof uu u qirto in xadulqadfi uu ku leeyahay xadulqadfi inuu qirto lishaksin markaa shaksida qadfina waad ku tacallujin kartaa qadafkii lishaksin qof la qadfay qof uu qadfay xadkiisii inuu qirto ama xadkii qadafka inuu qof u qirto ood iqraar ku tacallujiso lishaksinta marka waa maxay wuxuu odhanayaa maalan qofkani xad qadaf buu igu leeyahay yani waan qadfayo been baan ka sheegay waan qadfay marka xaqii qadafku igu leeyahay haduu yidhaahdo iyaduna waa xaq bani aadamo uu qirtay oo qadafku waa xaq aadamiya ma aha ma aha maaragtay xuquuqda ilaahay uu la gaarka yahay ka ma aha fa xaqullaahi tacaala haddaba xaqa ilaahay yasixu arujuucu fiihi ka noqoshadiisu way الرجوع فيه أي في هذا الحق حقا مركا لجوه حقا إلهي مركا لجوه وحلقا نقون كرا عن الإقرار به إقرار كلا قرطي كأن يقول وسيسقو إلى هذا من أقر بالزنا مد زنا قرطي رجعت عن هذا الإقرار قرار كوان كان نقضي نزل لغسو إيدي أو قرطي hadduu haddana yidhaahdo waan ka noqday waan iska hadlayey aw kadabtu fiihi ama been baaban ku sheegayey qiraalkaasi run may iga ahayna been bay iga ahayd waa laga aqbalaya oroska tag baa xadkii zinada lagu dhigi maayo xadkii xatooyadana lagu qaadi maayo gacanta la goyn maayo ninkii xatooye qirtay ama zina qirtay ama khamri inuu cabay qirtay hadduu waan iska hadlayay yidhaahdo xadkii laguma laguma qaadayo uu ka dhacaya xuquuqda ilaah kaan yaquula saysawira man aqara bizina kii zina qirtay rajactu can hada aliqraar qiraalkaa waan ka noqday aw kadabtu fii been baan ku sheegi hadii markaa dee xatooyadii uu yihahdo waan iska hadlayay waxaa maan xadin maalkii horta waa laga qaadaya loo dayn maayo ila waa xaq bani aadam isagu laakiin xuquuqdii xaqii ilaahay oo gacan goyntiiya baa lagu qaaday wayusanu waxaa loo sunneeyaa lilmuqiri bizina ninka zina qirtay alrujuucu canhu kama noqdaba marka horeba inuu qirto uma fiicna qofkii lagu ibtileeyey waxaa ku dhacay ama zina ku dhacay ama sariqa ku dhacay de sariadii ama tuugnimadii wii uu iska soo celin maalki uu soo celino waa khasabtaasi laakiin inuu wixii qirto xad ilaahay ku waajibinayey markeeda horeba wax la sunneeye ma aha haddii uu ku dhacay uu qirtayna inuu ka noqdaa loo sunneeya xataa qaadiga waxa wanaagsan marka la hor keeno qaadigii isagoo zinadii qirsan inuu qaadigu ku yidhaahdo malaha dee zina malaha may kaamay ahayna malaha waad ismoodsiise malaha malaha inuu maarata yar garab dhigdhigo si uu uga noqdo ka noqo kuma odhanayo qaadigu kuma odhan karo waar ka noqo qiraalkaaga ka noqo kuma odhan karo laakiin wuu garab dhigdhigayaa si uu u baraarugu markaa ka hadduu ka noqon waayo dee marka dambe xadkii waa lagu qaaday waxaqul aadamiy aadamaha xaqiisa laa yasixu rujuucu fiih isaga dhexdiisa marka la joogo ansixi maayo ka noqosho laga noqdo caniliqraari bi qraarkii la qiray xaq bani aadam markaynu ka warramayno afkaaga inay ka soo baxdo buu qaadigu eegaya hal mar hadday afkaaga ka soo baxdo waa khaldamey xataa sidaa umaan jeedin lagaama dhegaysanayo kunka wuu igu leeyahay baa tidhi markaasaad haddana tihi kun baan idhi kun maan jeedin waxaan u jeeday shan boqol ma jirto kol haddii afkaaga ay ka soo baxday kun buu ninkani igu leeyahay waxaad ku darta mooyaane waxaad ka dhinto ma ogolin waa xaq bani aadamo waan ka noqonayaa marnaba ma soconayso waxaqul aadamiyi xaqii aadami laa yasixu rujuucu fiihi ka noqoshadu dhexdiisa asixi mayso caliliqraari iqraarkii laga noqdo bihii qiraarkii isaga la qiray laga noqdo asixi mayso waxaad hadda waisweydiinaysaa xaqii ilaahay waa laga noqon karaa baa markii qofka uu qirto kii aadamahana lagama noqon kara baa maxaa loo kala qaado wa furiqa bayna haada waxaa loo kala qaaday buu yidhi kan xaqan aadamaha waladii qablahu iyo kii ka horreeyo xaqii ilaahay qiraalkiisii la qirtay waxaa lagu kala qaaday oo loo kala farqiyey bianna bisababi anna xaq allaahi tacaala maxaa yeelay ilaahay xaqiisu mabniy wuxuu iskagaba dhisan yahay cala musaamax fududayn xuquuqda ilaahay iyo xuduudda iyo fududayn iyo shubhada oo lagu difaaco xaqii ilaahay ee xuduudda ah maarata cuquubaadkii haddii in yaroo shubhadii ay soo gasho waa la joojiyaa ilaahayna waa kariimo waa afuur raiim inuu iskaba dhaafsa maxaa laga yaabo markaa layskuma adkeeyo iyada aaadamiyi aadamaha aqiisu ama waa aadamiyada ag hore ku cadaftan waa caadi aqaadamiy bana aq aadamiyi in aqa aadamuhuna mabniyun uu isagu ku dhisan yahay cala almushaaxati shuxigii baa laga keenay bakhiilnimada ah inuu qof waliba intiisa daraysi la bakhaylayo intiisa oo la kala jiidanayo laysku adkaynayo ayaa xuquuqda aadamaha ku dhisantay oo bani waxa weeye maxkamadii waxaa la doonaya qof walba xaqiisa inay u goyso dhamaystiran isagu markaa wax ka tanaasulayo markii la yidhaha ilaa halkaas ayaad xaq u leedahay markii la yidhaahdo oo aan waxba laga tegina wax alla wixiisuna loo xariiqo markaa kadibad wax ka tanaasulaya ka tanaasul laakiin xaqiisoo dhammaystiran waa in loo gooyo isagu mushaaxa isqabsi iyo waaw kala jiidan iyo isku adkayn ayuu ku dhisay wuxuu u taftaqir baahan tahay sixatu liqraar qaraalka ansixitaankiisu ilaa alaaati sharaa'id saddex shardi buu baahan yahay axadu midka koobaad albuluuq qofkan waa inuu yahay falaa yasixu ma ansaxaya iqraaru sabiy inan yar qiraalkii walow muraahiqan mid qaangaar ku dhawaadayba ha noqda hadduu doono soo dhawaaday oo inuu qaangaaro qarka u saaran walow biidni weliyihi hadduu doono ciddii ka mas ahayd ha u fasaxdo oo iska qira hadday maaragtay ay jirto ha yidhaah waxbaa la jebiyey yaa jebiyey ciyaalkii baa farta ku fiiqay kiibaa la soo qabtay maxaad u jebisay markaasuu way igaga dhacday maadaa jebiy haanaa jebiyey ma jirto lama dhegeysanayo wax allo wax inan lagu leey ma jiro ilaa laba markhaatiyoo dad waaweyn carruurtana waxba laga dhegeysan maayo dad waaweynoo markhaatiyaa ilaa la helo oo sheegaya inuu ninkani waxaan jabiyey ama uu halkan sidan u geystay waxba laguma laha ninkaa isaga ah, wax alla wax lagu leeyahay ma jirto markuu markaa qaan gaaro dee waajib bay ku tahay inuu qirto haddii uu is berigaa inuu ninkaa waxaa gaadhsiiyey ama waxaa geystay hadduu doonada inan yaroo la ciyaarayaba ha noqdo caruurnimada wixii aad maarata carruurta u geysatay de inaad iska qirato tirado war waxaasad waagii ugu lahayd waanigi ili kaa rida ama waanigii halkan maaragtay xoogaaga dhiigaa kaa daadiyey waanigii waxoogaaga yar kaa xoogay markii qofkii qaangaaro wixii o dhan waa laga doonaya nima xuquuq bani aadan bay ahayd laakiin intuu ilmo yar yahay qiraalkiisa wax allo wax aynu ku dhisaynaa ma jiro xataa hadduu muraahiq yahay afar iyo aan weli ixtilaamin oon biyihii ka imanin calaamad kale ku qaangaadhay aanay jirin waxba maaragtay laga maqli maayo weligii socmaha u idmaamayaan u idmi lakala saari maayo waani shardiga labaad alcaqlu waa garaadkii falaa yasixu asixi maayo iqraarulmajnuun ninkii waa laadu wax qirto wlmuqmaa calayhi haddii markaa kii doorsoonaa uu hadaaqo oo hadal uu ku hadaaqo isaga de iska hadaaqun buuxiisu noqonaya leena qof ma aragta maqanba weeyaan haddii carabki afkiisii wax ku dhadhawaaqo taasina iyaduna wax ka soo qaad mara wasaa'ilulcaqli kii garaadkiisu miyirkiisu ku doorsoomay bimaa yucdaru fiihi wax loogu cudurdaarayo wax aanu dembi ku qof kasta oo ku miyir doorsoomay ama ha waasho ama koomaba hagalo galo ha suuxo ha seexdo kii hurday laftiisii hadalkiisu macno ma laha waa hadayaan fain lam yucdar haddaanu cudurdaar lahayn ninkani waa faxukmuhu kasakraani wuxuu la xukun yahay unkii sakraansanaayo wax walba waa loo qabanaya islaantaydii way furanta hadduu ihaa way furanta hadduu ihaa kaasi kun buu igu leeyahay wuu ku leeyahay yani waa sakraanoo dee waa dembiile markaa dembigan uu geystay ka saamixi maayo ka dhaafi maayo axkaamti wax allo wixii uu qirto waa lagu qaaday wthaaliu shardiga saddexaad alikhtiyaaru qofku waa inuu ikhtiyaar leeyahayo isagu markaa ikhtiyaarkiisa waxaan ku qirtay aan lagu qasbin falaa yasixu ma asaxo iqraaru mukrahin qof qasban qiraalkii bimaa ukriha calayhi uu qiranayo waxaa lagu qasbay ma asaxo qof la qasbayo wixii qasab lagaga soo saaray oo qiraalkaa qasabka lagaga soo saaray dee isaguna wax ka soo qaad male falaa iqraaru mukrahin mid qasban qiraalkii bimaa uu wax qirto ukriha caleyhi lagu qasbay iyadoo wax lagu qasbay hadduu wax kala qirto waa lagu qaadaya waxbaa lagu qasbay laakiin wax kalou qirta tanigeeda ay tukanaan idiin sheegaye buu saiyo saasaa jirta hawl kaloo aan looba dirin ayuu qirta taa iyada waa lagu qaadaya laakiin wixii lagu qasbayey marka uu qirto taasaan markaa qiraalkiisa aan lagu qaadayn wain kaana aliqraaru haddii qiraalku uu yahay bimaalin mid maal la qiranayo uctubira fiihi waxaa shardi ah sharun raabicun shardi afraad baa la eegi wa huwa arushdu waa inuu qofkani yahay rashiid rashiid waa maxay wlmuraadu bihi fain aanastum minhum rushdan waa kii ilahay lahaa waa qirtuhu inuu yahay mulaqa tasarufi mid tasaruf loo ogol yahay gacantiisu sii tahay aan gacmo duubnayn oo aan loo diidin inuu maalkii ku tasarufo waa inaanu ahayn mid loo diidan yahay tasarufka maaliga mid loo ogol yahay inuu maalkii ku tasarufo wax iibiyo wax iibsado wax kireeyo wax kiraysto sidaa loo ogol yahay waa inuu yahay waxtaraza almusanifu sheekhu wuxuu iskaga saaray ama iskaga qabtay bimaalin markuu yidhi maal in kaana bimaalin haddii qiraalku uu maal yahay ayaa shardigan la eegaya maxaa meesha lagu saaraya can iliqraari bikayrihi wuxuu iskaga ixtiraazaya meesha ka saaraya qiraalkii la qiranayey wax aan maal ahayn ka alaaqin sida furiin wa ihaari iyo inuu xaaskiisii kuwii dhabarka hooyaday oo adiga tahay wanaxwihimaa iyo wixii lamidasa dhaarti inuu ka dhaartay oo kale falaa yushtaradu loo shardii maayo fi lmuqiri bidaalika ka isagu waxaa qiranaya ama dhaar qiranaya ama furiin maaragtay qiranaya ama wixii lamidka ahaa arushdu rushdi looma shardiyo qofkani qof aan la xayirin inuu noqdo looma shardiyo bal yasixu wuu ka ansaxayaa min asafiihi xoola daadaadiyihii laga xayiray inuu maalka ku tasarufo haddii uu islaantii miyaad furtay ha yidhahdo waa anigii furay lama odhanayo qilaalkiisu wax ka soo qaad male qilaalkiisu waxaan wax ka soo qaad lahayn markii maal laga hadlayo ninkani lexejeclo darunbaa loo xayiray markaa lexejeclo daradu dee iyadu calaaqa lama laha furiinkii iyo guurkii iyo wixii lamidka ahaa marka hadduu yidhahdo waa anigii furay waa runtaa un baynu odhanayna lama murmayno markhaati keenna ma odhan de waa qof isagii wax qirtay wey qof hadduu wax qirto markhaati lama yidhaa wuxuu yihi waidaa aqara hadduu qofkii qirto ashaksu qofki bimajhuulin waxaan caddayn ka qowlihi sida inuu yidhaahdo lifulaanin calaya shay-un hebel waxbuu igu leeyahay intaasuu buu rujica waa loo noqon bidami awalihi rada damiyo rujica ilayhi isagaa looga noqon ay lmuqiri qofkan qirtay baa loo noqon fii bayaanihi tafsiirkiisa ay majhuuli waxaa majhuulkaa ah, fasirkiisa isagaa loola noqon war maxaad jeeday baa laleeyahy waxbuu igu leeyahay baa tihi horta waa la qabanaya intaas hadal maaragtay la tuuraya maaha haddii laba nin ay maqlayeen isagoo ninkan yidhi hebel waxbuu igu leeyahay way ku dheganaanayaan markhaatigana way ku furayaan waxbuu igu leeyahay buu qaad hadalkii waa loo qabanaya hadalkaasi hadal la yska tuurayo ma noqonayo waa hadal wax lagu dhisayo laakiin maxaa inaga maqan waxaan uu ku leeyahay wixii uu ahaa waxba igumale miyaynu ka yeelaynaa dambe kama yeelayn ilaa ka noqoshay noqonaysaa qiraalkii ka noqonayo ma yeelayn waxna ninkan wax wuu kugu leeyahay waad qiratee wixii noo fasir isagaa markaa la weydiinayaa tafsiirka fayuqbalu waa la aqbali tafsiiruhu markuu ku fasiro bikulli maa yutamawalu wax kastoo maal noqon kara wax kastoo maal kun shilin hadduu soo saaro ihahdo kun shilin buu igu leeyahay ma odhanayno waad iska hadlaysa kun waa waxta wax laysku yeesho weeyaan kol hadduu wax laysku yeeshaday uu yahay dee waxa weye wuu odhan karaa kaasaan ula jeed ka falsin buu yidhi waa kunkeenaa shilin falsigu waa wixii waagaa hor la isticmaalaya waa shilinkoodii yaraa halkoodii shilin weeyaan walow fasara hadduu ku macneeyo almajhuula waxaa aan la garanayna waxbuu igu leeyahay yidhi bimaa laa yuutamawalu waxaan maal ahayn laakiin min jinsihi waxaan sidiisa maal u ahayn laakiin haddana maalka ah. isagu wax maal laga dhigta maaha intanuu leegyahay markaynu eegno lakiin waa jinsigii dee maalka ka xabati xintatin sida xabad qamadiya hal qamadiya waxbuu igu leeyahay markuu yidhi ee la yii wixii fasir ee la qabtay ee lasoo waa la xidhayaa moogta aduu fasiri sheeg markii la yidhi ayuu yihi waa haruur xabad haruuri ma maalba de haddii lagu ihahdo xabadda haruurkaa maxaa la siiya maxaad odhan waxalalo wax qiimay leedahay miyuu jira dee maal maaha mutaqawinba maaha waxalalo wax qiimay leedahay ma jirto laakiin haddana waa jinsi maaloo xabaddaasi hadday ururto dee maal bay noqonaysaa waa min jinsi maal saasaa loo leeyay iyadu sideeda maaluma laakiin dee waa jinsigiiyo markii ay ururto ayay maal noqonaysaa aw laysa min jinsihi ama wuxuu ku fasirayba waxaan jinsigii maal kaba ahayn laakiin yaxilu hase ahaatee uu xalaal yahay iqtinaauhu kaydsashadiisa iyo haysashadiisu ka jildi meytatin bakti haragii oo kale wakalbin mucallamin ay tababaran oo kale wa ziblin digo oo kale kana waa maxay maalba maaha waxaan maal lama yaraa weligii hadduu maanta dhan adaad waxalle waxaa adduunka yaalla isu keento maal ma noqonayo qiimo ma yeelanayo oo in la iibyaaba dee laogola iminka aygii tababarnaa dee sharciga marka la eego qiimo ma oo waxa weyaan aygan maxaa la kala siistaa maxaa la kala siisan iibkiisuba ma banaane kole daama iibkiisu banaanen waa zero qiimo male laakiin haddana de waa waxaa in la dhaqdo oo la daysto la haysto la ogol yahay mar hadduu faa'iide leeyahay haddaba ninkii yihi waxbuu igu leeyahay war muxuu kugu lahaa markii la yidhi hadduu yidhahdo ay buu igu leeyahay ama uu yidhaahdo digo digada waxbaa lagu falaayo beeraha iyobaa dhulkaa lagu hagaajiya laakiin in la iibiyo dee lama ogolo wixii waa nijaas oo qiimo ma leh maal ma ah jinsul maalna ma aha hadduu waxaa ku fasiro qubila tafsiiruhu fii jamiici daalika waa la aqbalayaa fasirida uu taa ku fasiray waxaasoo dhan maxaa yaele hadalkiisii wax buu igu leeyay de waxna waa wax laysku yeelan karo oo qofkii de waxa weeyaan lagu yeelan karo waana wax markaa ay bannaan tahay shareecadii ay ogoshahay in dee wax lagu falo marka waa la abalaya ial ai sida ooga badan sida xooga badan waa la aqbalayaayo waxa uu ku fasiray baa la qaadanaya xabadii haruurka ayd waayo xabadii un keembeelay dee kolku xabadii kana hadduu qaadanaya hadduu dib ugu tuurayaba isagiiba u taala digadiibuu ku sheegay ama eygaasuu ku sheegay waa laga aqbalay maxaa marka meesha ku baxay hadduu wax aan maalna ahayn <clears throat> jinsulmaalna ahayn iqtinaagiis iyo kaydsashadiisuna aanay xalaal ahayn uu sheego kaasi de isaga laga laga dhageysan maayo waayo waxas wax laisku yeeshaba ma aha lahu calaya shay markuu yidhi haduu wax kale iskaga fasiro oo uu yidhaahdo wuxuu igu leeyahay doofaar doofaar baan ka hayay laga dhegeysan maayo doofaar layskuma yeeshe wax la isku yeesho sheeg baa laleeyahy kaama dhegeysanna taas ya wamataa aqara haddii uu qiro bimajhuulin majhuul haddii uu qiro wamtanaca uu diido min bayaanihi fasirkiisii bacda an tuuliba bihi markii la weydiiyey kadib xubisa waa la xabisaya xataa yubayina ilaa uu fasirayo almajhuula waxaan majhuulka ahaa waay waxaynu nihi sheeg wixii kugu lahaa waxbuu igu leeyahay baa tihi sooma sheeg wixii kugu lahaa markaasuu ina meermeeriyey waa la xidhaya xataa yubayina almajhuula inta ku fasirayo jeelku ku jiraya fain maata hadduu macangeg noqdo iska adkaystuu xamilo jeelki ilaa intuu ka dhimanayo halkii ku dhinto qablaalbayaani isagoon waxba sheegin buu jeelkii ku dhintay tuuliba bihilwaarid kii dhaxalkiisa lahaa baa la odhanayaa sheeg wa wuqifat waa la xanibayaa jamiicu tarikati wax alla wixii uu adduun ka tegey dhintay oo dhan waa la xanibayaa waa la hakinaya firi lama qaybsanayaa la odhanaya ilaa aad sheegtaan ninkaasi wixii oo idinku lahaa wixii ay markaa dee yiraa ay markaa ku fasiraan iyagu ay sheegaan ayay intii kale markaa kula baxaya hadday markaa dee yidhaahdaan ma garanayno dee in isagii marka uu wax sheegtay noqonaysa wixii uu markaa isagu sheegto ayaa de iyagiina ama ay ka dhaarani day ka dhaartaan markaa weli haddaan kii hore inla meesha imanaysa day ka dhaaraan waa isagiin baa ku dhaaranoo dee wixii baa markaa loo jar wayasixu wuu ansaxayaa alistinaau ka soo reebka filiqraari qiraalkii inaad wax ka soo reebto wixii aad qiratay way ansaxaysaa idaa wasalahu bihi qofkan qiranay markii uu soo reebiddana uu hadalkiisii hore la xidhiidhiyo raaciyo ay wasala uu ku xidho ku xidhiidhiyo almuqiru qirtuhu alstinaa soo reebka bilmustana min waxa laga soo reebayo fain fasala hadduu kala saaro baynahumaa soo reebkan iyo waxa laga soo reebayo bisukuutin aamusun ku kala saaro aw kalaamin kaiirin ama hadal badan oo ajnabiyin ajnabia dara kaasi dhib buu keenaya waa maxay marka kolka tidhaahdo boqol buu igu leeyahay tobanla boqol buu igu leeyahay tobanla haddaad maxay noqotay sagaashan way ansaxaysaa waa caadi laakiin maxaa shardiga toban la'dani waa inay la socoto hadalkii oo aan laga bixin lakin haddaad tirado boqol buu igu leeyahay toban laga reebay ama toban laga jaray lagaa dhegeysan way sugnaatayba maxaanaynu soo marnay alrujuuc can aliqraari laa yajuuz fii xaqi ilaadami mar hadduu xaq aadami yahay laa yasix mar haddaad yar aamustay waa ku dhaaftay waa inaad tirahdo boqol toban la buu igu leeyahay laakiin boqol buu igu leeyahay toban la waa ku weydaartay boqolkaa waa lagaa doonay kalaam ajnabia ayuu soo geliyey hadal ajnabi oo kale boqol buu igu leeyahay intuu yidhi buu waxoogaa maarata hawlo kala galay markaasuu yidhi toban baa laga reebaya boqolkaa sagaashan unbu igu leeyay boqol toban la buu igu leeyahay ma soconaysa iyaduna ama sukuutun yasiiru aamuska yar ka saktati tanafusin waa kii cudurdaarka ahaayo ee ahaa sidii aamuskii neefsiga qofkii de hadalkii baa laga yaabaa inuu neefsado u baahday ama wuu qufacayba ama wuu hindhisay kaasi isagu falaa yaduru dhib keenay soo idinma qorno naam wayushtaradu aydan waxaa kale oo la shardiyayaa fi listinaai istinaagii waxaa kaloo shardiya anlaa yastagriqa inaanu wada koobsanin almustathnaa minhu wixii uu ka soo reebayay boqol boqol la buu igu leeyahay boqol boqol la buu igu leeyahay maxaa de markaas ma noqonaysa qiraalkii laga noqdo horena waxaynu u sheegnay qiraal inaan laga noqonayn mar haduu xaq bani aadan yahay boqolkiiba waa lagu leeyay boqolladii waxba kama jiraan fain istaqraqow hadduu mustaqriq noqdo wada koobsanayo naxw sida inuu yidhaahdo lizaydin calaya casharatun ninkaasi toban buu igu leeyahay ilaa casharatan toban mooyaane toban toban la buu igu leeyahay dara soo reebkaasi istinaagaasi sixadii istinaaga dhib buu ku keenayaayo istiqraaqaasi dhib buu ku keenayaa sixadii istinaago istinaagii ma asaxayo tobankiiba waa lagu wada yeelanaya wahuwa ilqraaru qiraalku haddaba fii xaali sixati marka la caafimaad qabo iyo wal maradii marka la buko sawaaun isku miduun wey wixii aad adigoo caafimaad qaba qiratay iyo wixii aad adigoo buka qiratay labadiiba waa laguu qabanaya isku si waliba siman baa laguu qabanaya xataa low aqar ilaa hadii uu qiran lahaa shaksun qof fii sixatii isagoo caafimaad qaba bidaynin dayn hadduu qiran lahaa lizaydin ninka zayd laydhaa uu qiran lahaa wa fii maradihi markii uu bukayna uu qiran lahaa bidaynin dayn kale uu qiran lahaa licamrin ninka camar laydhaa uu qiran lahaa lam yuqadam la hormarin maayo aliqraaru lawalu qiraalka hore waxiina idin mar hadday arrintu sidaa tahay fa yuqsamu lmuqaru bihi waxa markaa loo qayminayaa in waxaan uu qirtay baynahumaa labadoodii bisawiyati si siman waa inagii soo marnayo qofku markuu maradulmowtka ku jiro tasarufaadka waxyaalaha qaarkood baynu ka xayiri jirnay marka waxyaalihii laga xayirayay qiraalku kuma jiro qiraalku kuma jiro hadduu kun doolar u qirtay isagoo caafimaad qabanin oo haddana markii uu bukay ee maradulmowtku hayey uu nin kale kun kale u qirto uu geeriyoodo uu kun quraa wax adduuna ka tago wax aduunaba kun kaliyuu ka tegey kaana kun buu qiray kan kalena kun buu qiray ma odhanayno dee kaa uu isagoo caafimaad qaba u qiray ha la siiyo kunka kan kale waxaa laga yaabaa inuu in wax u dardaarmo doodayey inuu doonayay oo tuhmadi ay meesha soo gasha lama odhanayo lama tuhmaysanayo kunkii waa loo kala jaraya adna kunbaad adna kun baad lahayd waxaynu haynaa waa kun keliya dee laba kun baa xaqii noo dhani uu noqonayay labadii kun barhkeed baynu haynaa nin walba xaqiisii barhkiibaa loo hayaa wey marka shantaa boqol qaado adiguna shantaa boqol qaado waana maca salaama dee wax dambana isuguma soo noqon ila ninkii meydka ahaa waa ka sidaa ku tegey wixii ka tegeyna waa intaa cid kalood wax ku leedihiin ma jirto wy faslu fii axkaami alcaariya halkanna wuxuu sheeku ka gelayaa caariyadii axkaamteedii alaabtii la kala ergisanayay wahiya bitashdiid ilyaa caariya yadeeda waa la shadayaa fi lafsaxi luqada fasaaxada badan alcaariya markaa in la yidhaahdaana yani way ansaxaysaa bule maakuudatu waa mid laga soo qaatay min caara ficilka caara ah masderkiisa idaa dahaba waa markuu shaygu tago yani idaa dahaba warajaca bisurcatin bayra waa markuu tagu haddana deg u soo noqdo ayaa caara la yidhaahdaa caara ay dahaba warajaca bisurca uu tegayo haddana deg deg buu usoo noqday baa la marka alaabtan dee wareegaysa ergis kala ergisanayo waa wax tegayo haddana soo noqonayo haddana tegayo haddana soo noqonayo saasaa markaa caariye loo yidhi ba wa xaqiiqatuha sharciya <clears throat> xaqiiqadeeda sharci ahaaneed ama macnaheeda sharci ahaan macnaheedu waxa weeye ibaaxatu lintifaaci in qofkii loo fasaxayo adeegsiga ama ku intifaaca wax ku qabsi min ahli tabaruci fasaxaadaasoo ka imanaysa qof wax sadaqaysan kara bimaa wax uu markaa lagu intifaacayo yaxilu xalaal ah xalaal yahay alintifaacu bihi ku intifaaciisu maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisii iyo daatadiisii ay baaqi ahaanayso liyaruddahu si qofki qofkii si uu u soo celiyo cala almutabarici qofkii markaa tabarucay waa maxay waa inaad qofkii caariye waxaa la yidhaahdaa shay in lagu intifaaca ay bannaan tahay oo maaragtay waxa weeye eh, eh, waxtarkiisu uu bannaan yahay laguna intifaaci karaya iyadoo isagii aan la baabi'inayn isagii maarata isagoo baaqi ahaanaya lagu intifaacayo haddana isagii uu soo noqon karayo waxaa inaad qof markaa u fasaxdo ayaa caariye la yidhaahdaa cidda markaa fasaxaysaana waa ahlu tabaruc buu ina qof ahlu tabaruca ah ayuunbaa fasixi karaa ahlu tasaruf iyo waxaa kale jira ahlu tabaruc kee xeel dheer ahlu tabaruca ahlu tasaruf waa nin xayirnayn uun oo xoolihii ku tasarufi karaya iibkii iyo iibsigii iyo ganacsigii iyo xasoon laakiin haddii ahlu tabaruc la yidhaahdo waana xataa sadaqaysan kara qaar badanoo waxaa jira loo ogol yahay inay wax iibiyaan wax iibsadaan wax kareeyaan laakhirii laakiin aan sadaqadii loo ogolayn iyo tabaruci dadkii xoolaha agoontahay xoolaha agoonta way iibinayaan way soo iibinayaan way kiraynayaan iyagiiba wax u kirayna saasay udhamaysabaynayaan laakiin ma aha ahlu tabarucu maaha sadaqad ma bixin karaan marka qofka caariye bixinaya waa inuu ahlu tabaruc yahay marka meesha maxaa baxay xamaantii agoommuhu lahaayeen weelkoodii iyo wixii la midka ahaa dee ahaan looma bixin karo waa xoolo agoommoodoo ahlu tabarucba adigu ninkan mas-uulka aho ma tiid qof ahlu tabaruca unbaa wax bixin karaa caariyadu waa tabaruc sideedaba waa nooc sadaqo oo kale markaa qof ahlu tabaruca unbaa bixin kara ibaaxatulintifaaci waa in qofkan intifaacii loo fasaxo inuu wax ku qabsado waxan min ahli tabaruci xagga looga fasaxaya waa qof ahlu tabaruca ah, qofkaasa u fasaxaya bimaa waxbuu markaa ku intifaaci loo fasixi yaxilu ay xalaal tahay alintifaacu bihi markana maxaa baxaya waxyaalahay xaaraanta ahaadee wax hadduu yidhahdo iskaga intifaac marka hore in lagu intifaaca lama ogolayn marka kaasi dee isagu noqon maayo iminka maalan oo kale wixii la garaacayay miisikadii iyo la midka ah. in la kala caariyeysto waxba waxaas caariye ansaxa maaha waayo kan caariyeystay dee macsiyo unbuu isaguna soo samaynaya waxba taas markaa iyadu caariye noqon mayso maca baqaa'i caynihi wixii waa inuu baaqi noqonayo oo dee qofkii haddaad biyo aad maaragtay tirahdo biyahan aan ku ayaa maaragtay ergis ahaan kuugu dhiibay muxuu ku farsamaynayaa biyihii ama wuu cabbi ama cuntuu karsano wixii waa baaba ayaan soo maha marka iyagu caariye ma galaan wixii aan baaba-in baa caariye gelay wa sharulmuciiri qofka haddaba caariyada bixinaya waxaa u shardiya sixatu tabarucihi in qofkani ahlu tabaruc uu yahay oo sadaqad qof la bixi kara waxaan qofkan kale ergis ahaan ugu dhiibayaa wax uu sadaqad ahaanba ula bixi karo waa inuu yahay ama manfacadiisa u sadaqad ula wa kownuhu maalikan limanfacati maa yuciiruhu wa kownuhu waa inuu yahay maalikan mid isagu hantiya limanfacati ma wax waxtarkiisa yuciiruhu ergiisa ahaan u bixinayo waxaanu ergiisa ahaan u bixinayo manfacadiisa iyo waxtarkiisa waa inuu isagu leeyahy faman laa yasixu tabarucuhu kii tabaruciisu aanu ansaxayn ka sabiyin sidii ilmihii aan qaangaarhka ahayn aw majnuuna ma kii waalaa laa tasixu icaaratuhu kuwaasi de icaarana ka asii mayso marka hore tasarufkoodu muu asaxayn iyaga tabaruc iyo tasaruftoona kamuu asaxayni weliulyatiimkiina tasarufkiisu wuu asaxaye ayaan isagana ansaxayn waman laa yamliku lmanfacata ka manfacada isaguba aan lahayn ka mustaciirin waa sida kii caariye shaygan ku haystay laa tasixu icaaratuhu isagana inuu wax caariye ku bixiyaa ansixi mayso ilaa biidni اlmuciiri kii hore isaga usoo caariyeeyey oo u fasaxa mooyaane gaarigii laguu ee lagu yidhi wax ku soo qabso alaabbaan meel halkana kaga soo qaadanayaabaa tiri gaariga ii dhiib waa laguu dhiibay maay xukunkiisu waa caariye sow maaha markaa wax ku qaatay buu mid kale ku yidhi waarniyo anigana intan iigu qaad anigana intan igu qaad ad ku qaadaysaa maya uma qaadaysid waxaad leedahay war de intan la ii soo fasaxay de aynu ninkii dib ula hadalo aan ihahdo war nin baa isaguna laba kiishi soo saaraye labadaa kiishna iyaganaba ku soo qaadayo mafasaxaysa adigu mustaciir baa tahay gaarigan manfacadiisa melihid adigaa lagu ogolaaday inaad manaaficsato qofkii kale ee manaaficsanaya maxaa la doonayaa in idan looga hayo xaggi idan laaan aan waxba ma kala soconayaan kaba sii daran de inaad gaadhigiiba u dhiibtana aada baynu u samayna gaadhigii adiga lagu dhiiba ku ohanayaa halkanaan kaga soo yar noqonayaa irdhiib soo garan markaasaad u dhiibaysa waa maxay waa tasarufun hayru jaa maxaa yeelay adigu manfacada melihid manfacada inuu qofku leeyahay qofka bixin karaa manfaada waxa bixin kara qofkii lahaa adigu manfacada gaarigeed marid laakiin haddaad kiraysatay inaad gaariga leedahay ma inaan shardin lakin maxaanu shardinay inaad manfacada leedahay maxaynu doonaynaa haddaad kiraysatay gaari wuu kuu kiraysan waad u dhiibi karaysa maxaa yeelay gaarigan waxtarkiisa muddada uu ku kiraysan yahay adigaa iskale maadaamaad adigu iska leedahay qof de si fiican u wadayo oo qofka dhow yahay de qof aan maaragtay gaarigi looga baqanaynin waad u dhiibi kartaayo icaaradi waa la ogolaanaya gurigii ku karaysnaa inaad qolo kala dejiso oo adigii qolo kale ku wareejiso oo aad tirada iska dega idinku waa lagu ogoliyo sharcigu wuu ku ogoliya laakiin guri adigu iska deg lagu yiri inaad qolo baahan oo iyagiiba tacbaansan intaad aragto aad tiraa wallahi kuma iga daran anigu meelahaasaan wax ka eegeegana idinku iska gala aad tiraahdo maxaa lagu leeyahay xaq uma lihid maxaa yeelay mustaciir baa tahay wlmustaciir laa yuciil qofka mustaciirka isagoo caaliya u haysta icaano ma sii bixi qalinkii wax ku qoran laguna waa saas oo kale waman laa yamliku lmanfacata kii manfacada aan isagu milkiini ka mustaciirin waa sida kii mustaciirka ahaaye laa tasixu icaaratuhu inuu sii caariyeeyaa mayso ilaa biidni اlmuciiri kii markaa isaga caariyeeyey oo markaa u fasaxa mooyaan wadakara almusanifu sheekhu wuxuu sheegay daabit almucaari wixii haddaba caariye ahaan loo bixinayey isagana xadkiisiibuu inoo sheego fii qowlihi buu ku sheegay hadalka uu yidhi wa kullu maa wax kasta oo amkana alintifaacu bihi ay suuragal tahay in lagu manaaficsado oo maaratay eh, wax lagu qabsado manfacatan mubaaxatan oo laga oofsado laga fushado waxtar bannaan sharci ahaan maca baqaa'i caynihi iyadoo shaygan cayntiisa iyo daatadiisa ay baaqi noqonayso jaazat icaaratuhu in caariye loo bixiyaa way bannaanta fakharaja bimubaaxati mubaaxada waxaa ku baxay aalatu lahwi qalabkii ciyaarta ama tumashada ama maarata waxgaraac waa tii markaa kamankiiyo wixii la midka ah falaa tasixu ma asaxdo icaaratuhaa iyada caariyeynteedu maxaa yeelay dee waxtarkeedii baan mubaaxba ahayn markaa dee macsiyo laysku kaashanayubay noqonaysa wa bibaqaa'i caynihi markay leenahay waxa waa in cayntiisi ay baaqi noqonayso maxaa isagana ba meesha ku baxaya icaaratu shamcati xabad shamaca ah. inaad markaa ergisa ahaan u siiso lilwuquudi shidashadii falaa yasixu kaasina isaguna ma ansaxayo icaaro ahaan uma ansaxayo siin ahaan buu ansaxay inaad qofkii siiso ama keliya aynu dhahno de waad u banaysay inuu wax ku iftiinsado laakiin waa icaaro oo icaaro waa wax soo noqonaya xabaddii shamaca ahayd markuu shito maxaa dhacaya dee way gubanaysaa way baaba'aysaa soo ma markaa dhowto olayda soo noqotaa tirada shamciiso kuma dhamaysanin keen soo celi dee maxaa la soo celini wixiiba wuu baaba'ayaa waxaa caariyaha ku sheegi weeyo magaca caariyaha ku bixini ergisa ahaan baan kuu siiyey xabadan shamca waxaas wax jira maaha xabadda shamca iska shido idhe laakiin caariyaha ka dheedad caariya igaga dhigto macnaheedu waxa weyan hadhow toolaan ku odhanayaa meeday xabaddii markaa taasi iyadu sax maaha وقول هذا الشيخ إذا كانت منافعه آثارا أبو شجاع وحو كسي دري إذا كانت مركي تاي منافعه شيئا منفعديسي وحتركيسو آثارا وح مركا آثار mukhrijun aaaran maxaa loogala jeeda waa kan mukhrijun wuxuu saarayaa lilmanaafici manfacadii allatii hiya acyaanu iyadu laftooda ashyaada ahay waxyaalaha qaarkood bay faa'iidadoodu tahay waxyaalo kaloo iyagii ka soo baxaya waxna faa'iidadiisu waa inaad isagii un wax ku qabsato marka caariyadu maxay ka ansaxaysaa waa wixii faa'iidadiisu ahayd in isagii wax lagu qabsado laakiin wixii wax kala dhalayay maaha waa kanoo ka icaarati shaati lax inaad qofkii ergisa ahaan u siiso lilabaniha si u maalo laxdaydan way irmaan tahay caariye ahaan u kaxayso adigu maal baa tidhi maalo muxuu samaynayaa muxuu kala baxayaa caanihii ma waxtarba mise waa daato waa shay dee muuqdoo la taaban karaya soo iyaga laftooda markaa taas caariye iyadana ma aha buu iyaduna caariye ma noqonaysee dee waxa weye waa inaad tiraad waan ku maal siiyey oo maarata waa iska maal adigu caanaheeda waan kuu ogolaaday waan kuu fasaxay markaad saa tiradood fasaxaad ku sheeg bule caanihii qofkan caanaha u fasax markaad caanihii u fasaxdo markaa kadib laxdiina ha kaa kaxaysto oo caariye ha noqoto marka waa xaggii ereyga uune waa kan wuxuu yidhi washajaratin iyo geed liamaratihaa in iyadana midhaheedii loo caariyeysto iyadana ma asaxaysiy wanaxwi dalika wixii lamida fa inahu laa yasixu asixi maysa buuli falow qaala lishaksin hadduu qof ku yidhaahdo khud haadihi shaata war laxdan kaxayso faqad abaxtuka waxaan kuu fasaxay darahaa caanaheeda wa naslahaa iyo tafiirteeda tarankeeda falibaaxatu fasaxaadaasi saxiixatu mid isaga ansaxaysa weeye wa shaatu laxduna caariyatun caariya markaa noqonaysa markaa markaad laxdii qofka u dhiibayso ereyga caariyaha isticmaalin buu sheeku leeyahay e waxaad tidhaahdaa laxdan caanaheeda iyo dhasheedaba waan kuu fasaxay sidaa markaa tidhaa adoon caariye sheegin markii uu laxdii kaa kaxaysto laxdii caariya iska noqonaysa wixii uu ka maalaana dee waxaad u fasaxday buu noqonaya o iska isticmaali karaya wixii ay dhashaana waxaad u fasaxday inuu qaataa ayuu noqonayaayo ilaguna wuu iska qaadan karaya saasay noqonaysa laakiin culimadu waxay yidhaahdeen mar haddii xukunkii caariye uu yaaladi mar walba ay caariye noqonayso way iska bannaanta muctamadku waxa weeye inay caariye iska noqonayso iyaduna oo markaad laxdi qofka tiraahdo caanaheedii baa laxdan caariye ahaan u hayso oo iska maal aad tiraahdo waa caadi oo ereyga caariye inaad isticmaasho laguu diidi maayo watajuusu way bannaan tahay alcaariyatu markaa waynu kala fahnay soo maaha acyaantii aahaartii aaartii waa kitaabkii la akhrisanayey dee kitaabkii wax kama goosanaysid ee adiguba waad ka faa'iideysaa gurigii la degayey gurigii waxba kama goosanaysid laakiin waad ku faa'iideysaa wax allo waxaad laakiin ka qaadanaysaa ma jiro laakiin geedkii dee midhuu dhalayaa midhihii baad qaadanaysa neefkii ama caanuu yeelanayaa ama wuu tafiirmayaa tafiirtii baad qaadanaysa marka shay wax kalaa wixii ka soo baxaya kaas weeyaan ka markaa hadalku uu ka taagan yahaye ereyga caariyo ma loo isticmaali karaa laleeyo watajuusu lcaariyatu caariyadii way banaan tahay mulaqan iyadoo markaa caqdigeedu yahay caqdan mulaqan caqdi aan muddo loo qabanin min gayri taqyidin iyadoon lagu xidhin biwaqtin waqti kitaabkaa iska soo akriso waqtiba laguma sheegi way banaantah wa muaqatan biwaqtin waxaa kaloo banaan in waqti laysu qabto bil soo hayso kolkay bishii dhammaato kitaabkii de khalaas inaad ka akhrisato hadda laguma ogola kama akhrisan kartid ila bish baa dhamaatay ama cashar baa lagu yihi qalinkan casharka ku qoro cashar cashar gaaraan laga hadlayay casharkii baad ku dhammaysatay faa'iido yaroo kalaad maqashay mid ku qoraysa maya fasax cusub u baahan yahay intii lagu fasaxay ma dhaafaysid haddaanad hubin inuu qofkani uu ku oggol dad inuu ku oggol yahay qiil baa loo helaya laakiin wixii lagu fasaxay dhaafitaankeedu arin sahlan ma aha kaacartuka haada thawba maradanaan icaar ahaan kuu siiyey tobol caaro kuu siiyey shahran bil bil marka waxay soo marka bishii waad xidhanaysaa bishaas markay dhamaato maradaasi waa iska dhigaysaa وفي بعض النسخ كتاب النسخ قال waxa ku qoran watajuzu al-aariyatu aariyadu way banaantahay mutlaqatan iyadoo marka la itlaaqayo aan muddo lagu xidhin wa muqayyadatan bi muddatin iyadoo muddo walilmuciiri ninkii muciirka ahaa ee waxaan caariyada u bixiyey waxa u banaan arujuucu inuu ku noqdo fii kulli minhumaa tii mudaysnayd kalaba mataa shaamar alle markuu doono sidaa markaad u qaaatay buu kolan karaa heelow iska soo celi waan iska daayey aska dhigaysa wahiya ilcaariyatu caariyadu idaa talifad hadday baaba'do laa biisticmaalin ma'duunin fii iyadoo aan ku baabi'in adeegsigii lagu fasaxay wax kale ay ku baaba'do madmuunatun waa mid la magdhabo cala almustaciiri mustaciirka ayaa magdhowgeeda laga qaada mustaciirku waa kii ergisa ahaan u qaata biqiimatiha qiimaheeda ayaa markaa magdhow laga magdhabaa yowma talafiha qiimahay taagneed maalintaa ay baaba'day laa biqiimatiha lagu magdhabi maayo qiimihii ay joogtay yowma qabdiha maalintii uu qaatay isagu walaa biaqsa alqiyami sidoo kale lagu magdhabi maayo maalinta ugu qiimo saraysay maalinta ay baabadunbaa la eegay maalinta ay baabaday taraftay intay maraysunbaa la odhanaya fain talifat hadday ku tarafto biisticmaalin ma'duunin fii hadday ku baaba'do isticmaalkii lagu ogolaa ka icaarati thawbin waaba sida iyadoo mara lagu caariyeeyey lilubsiisi markaa loo xidho fansaxaqa deetana tirtirmay ama maaragtay hun noqday calal noqday yani baaliyoobay oo khafiifay awin maxaqa ama baaba gebigiisiiba tirmayba bilisticmaali sidii aada u xidhnaydeed markaa aada u isticmaalaysa dee waxa weeyaan u xidhnay ayuu ama insixaaq ku dhacay yacni nusqaan baa soo gashayoo dee wuu khafiifay maradii ama inmixaaq baa ku dhaca gebigeedii way baaba-dayba mar hadii isticmaal xidhashadii un ay ahayd falaa damaana de inaad xidhato oo loogu talagalay marka horeba xidhashadii un baanay tani ka timid waxba lagu weydiin maayo laakiin haddaad intood iska laalaabtay aada meel dhigtay ood ilaalisay ood quful ku xidho oo laxaday ama daba dhacay oo gurigiiba gubtay iyo wixiiba isla wada gubteen magdhowgii baa lagu weydiinaya waayo de wixii isticmaalkii kumu baaba wixii isticmaalkii lagu fasaxay ku baaba un baan lagu weydiinayne sidii kale u baabaa waxani ama si allah u baabo ama adigu aad baabi'isid ama tuug u soo dhaco waa lagaa doonayaa magdhowgiisi waxani waa caariya la yidhahdaayo waa inaad soo celiso faslun fii axkaami alqasbi waxaa lamid aad maarata iska deganayde roob intuu kugu dumay laga yaabo adiga laftaadi ama carruurtii inay soo gaadhay ayaa gurigiina laleeyahay de isaga laftiisiina de waad magdhabaysa ilan bilaash baad ku deganaydeeno mustaciir baad ahay caariyaad ku deganay de markaa khasaaruhu labadeena mid unba ku dhici lahaa de adaa kolka hore deganaay kol haddaad deganaad khasaare adiga ha kugu dhaco wey gurigii iska magdhabo haddaad waxhaysato faslun fii axkaami alkasbi halkan waxaynu ka gelaynaa axkaamtii dhaca qasbigu waa dhaci weeyaan wahuwa luatan luqa ahaan akhdu shay waa in shay la qaato dulman si dulmiya loo qaato gardaro ah mujaaharatan weliba si markaa aan isqarin lahayn yani waa oog awood sheegad ah waa mujaaharadu waa iyadoo dadka ay ku soo wada eegayaan oo aanad cidna u joojinaynin inaad xoog waxa ay ku qaadato ad wixii markaa ku qaadato ayaa waxaa la odhanayaa asbi wa sharcan sharci ahaan alistiilaau waa in la qabsado calaa xaqi lgayri cid kale xaqiisii cudwaana si xadguduba loo qabsado wayurjacu waxaa loo noqon filistiilaa'i qabsasho wixii noqonaya maxaa qabsasho iyo qabsasho ahayn lilcurfi curfkunbaa loo noqono ninkaasi waxaa miyuu qabsaday mise muu qabsan dee dadka curfigoodu baa la eegi dhul yahay oo kale hadduu qori qori la dhex fadhiisto arwa kaasi waa ciddii soo gashay soo mu qabsaday waa istiila marka curfigii baa loo noqonaya ninkani waxaan ma qabsaday mise muu qabsanin wadakhala fii xaqin markii la xaqul ghayr waxa soo galaya ma yasixu qasbu wax kasto da in la xoogaay asaxayso mimma laysa bimaal hatta wixii aan maal ba ahayn ka jildi maytatin baktiga marka haragiisii oo kale ilaan waa la magdino hadhow maal noqonaya wa kharaja bi udwana erayga udwana waxa ku baxay al istilaa bi aqd tayinad wixii heshiis iyo aqdi aad ku qaadato oo iibsataba de kaasi isaguna lama oranayo waa qasbu waman asaba maalan qofkii xoola dhaca liaxadin qof kale leeyahay lazimahu raduhu waxaa ku waajibay inuu soo celiyo limaalikihi qofkii lahaa u celiyo walow harima haba ku markaa eh, maanu ku qarashgaroobadhe haba ku qarashgaroobo calaa raddihi soo celintiisa adcaafa qiimatihi waxaw labanlaabyo qiimihiisii halkan uu kala tago maraykan buu la tegey قال يروحو قاطي قال بوحو قاطي مسبريك لتي على قدوني إيه؟ انو سعلي هيا دعيت سو قادب واينا وارتغر سو قوس هو سو قوس انا انو قلي كاسو علم تور سو قوس انا لا انت ونيك علم ما تمر غير ما قال باتي لا يي لو قوس انا وحا سو لو نعم وحقوق بني ادم وي. ولو غريم ابا كو قرش غرو بدي على ردي سو علمتيسا اضعاف قيمته qiimihii uu shaygani lahaa labanlaabiyadii ba ku qarash garoobe waa inuu soo celiyo walazimahu aydan sidoo kale waxaa ku waajiba arshu naqsihi haddii nusqaani soo gaadhay magdhowgii nusqaantaana waa laga doonaya in naqasa waa hadduu nusqaano kaman kasaba thawban waa sidii xoogay maro falabisa oo iska xidhay aw naqasa ama uu kuba nusqa marada ay ku nusqaantay bikayri lubsin isagoon xidhan babay nusqaantay wax soo gaadheen magdhowgii soo dhamaystirkeediina waa laga doonaya walazimahu aydan waxaa kaloo saddex ahaan ku waajibay ah, waa kii saddexaade ujratu milihi waxaas hadduu wax la kireeye yahay muddadaa uu haystay kiradeediina waa laga doonaya saddexdaaba waa laga doonaya soo celintii wixii isdhima soo buuxiyo eh, maarata qiima ahaan kusoo buuxiyo iyo sidoo kale eh, kiradii muddadaa uu haystay waxaan kiraley amaa low naqasa lmaqsuumu waxaan uu xoogay hadduu isku dhimo biruksi sicrihi sicirkiis qiimihiisii unbaa hoos u dhacay oo yani wa isagii soo gaadha maaha suuqii baa waxaan qiimihiisu hoos u dhacay falaa yadmanahu lqaasibu ala cala saxiix sida saxda ah dee kaa isaga la weydiin maayo waxyuu kaa qaatay isaga wax dhibaataa muu soo gaadhsiin wax mushkilada baalkii may qabsanin laakiin suuq ahaan ayaa wixii qiimihii hoos u dhacay lama odhanayo maalintaad qaadanaysina toban dollar buu ahaa imikana suuqii wuxuu ka joogaa sideed dee labada kalena keen lama odhanayo mar haddii waxaan uu sidiisi iyahay isaga in iska bedelin qiimaha suuqa dee isagu gacanta kuma hayo wey wa fii bacdi nusakhi nusakda qaarkeed waxaa ku qoran waman kasaba maala mri'in qofkii qof ool qof xoolihii eh, kii dhaca ujbira calaa raddihi inuu soo celiyaa lagu waajibin ilaa aakhirihi ilaa inta kalena iska mid bay ka hayn fain talifa almaqsuubu markaa labada cibaarada waa isku midun xagga eh, laakiin ujbiradaasaa soo kordhay ujbiradana tan kalaaba ka fiicanba tiinaa horaa ka fiican yani ama ama dawlad ha amarta ama yani amrina marba waa ku waajib ujbiradu laakiin waa lagu qasbaya yani dawladii baa ku qasbaysa bay sheegaysa fa in talifa almaqsuub wixii la dhacay hadduu baabao daminahu alghaasibu de magdhowgiisa waxaa laga doonayaa ninkii xoogay bimilihi isagii oo kale inuu keeno in kaana lahu y almaqsuubi waxaanu dhacay hadduu leeyahay milun wax lamida walasaxu sida xooga badani waxa weeye ana almiliya waxa wax lamida la helayaa waa maa xasarahu kayrun aw wasnu waa wixii lagu beego miis ama miisaan wixii xaasiru ya wax koobaya uu yahay yani lagu qiyaaso wixii ama la miiso ama la miisaamo wajaaza salamu fiihi shuruudii salamkana laga helo oo salamku ku bannaan yahay ayaa mili la yidhaahdaa marka kiilo beriis hadduu kaa dhacay dee kiilo beriisoo isla noociiunbuu keenaya lacag la weydiin maayo wax la miiso ama la miisaamo markuu bixiyaa salamkuna uu ku bannaay ka nuxaasin sida macdantii nuxaasikii oo kale wa qudnin cudbigii oo kale laa haaliyatin haaliyadii waa noocii cadar ka mid ah wamacjuun labadaba waa cadaraday ka mid yihiin dee waa waxyaala la isku dardaray oo inagii soo marray salamka inaanay ku ansaxaynoo de wax wey qiyaastii ay isdhaafdhaafayso kuwaasi markaa qofkii qaaliyo cadar noocaasa kaa dhacay de cadar isagiioo kalea waxaa laga yaabaa in lagu yarafaado qiimihiisiba isaga laweydiin la weydiin maayo cadarkiioo kale kee loodhan maayo wadakara musanifu sheekhu wuxuu sheegay damaana almutaqawimi wixii aan mili ahayn mutaqawim baa la ydhaa waa kii markaa la qiimaynayey ama marka qiimaha yeelanayay kii qiimaha yeelanaya isagana wuu sheegay magdhowgiisii fii qowli hadalka wiilibu ku sheegay aw daminahu ama wuxuu ku magdhabi biqiimatihi qiimihiisa in lam yakun lahu milun waxaan wax lamid ihi haddii aanu jirin bian kaana mutaqawin wax lamid aduuna uu jiraabe oo de u dhadhawiye laakiin de mili baanu ahaynoo boqol kiiba boqol wax istagayaanay ahaynoo mutaqawin ba markaa kaa isaga loodhanaya markaa mutaqawimka isaga qiimihiisii yaa la bixinaya waayahay wakhtalafat qiimatuhu kaasu haddii haddaba qiimihiisuna ay kala duwan tahay wuxuu ku magdhabi akara maa kaanat min yowmi اlgasbi ilaa yowmi اtalafi maalintii ugu qiimo badnaa laga soo bilaabo maalintii uu dhacay ilaa maalintii uu baaba'ay haddii shayga qiimihiisu aanu is dhaafdhaafin aanu qiimihiisu isdhimin dee dhib ma lehe kaasi isaga qiimihiisii unbuu ku magdhabaya laakiin haddii qiimuhu suuqa marna hoos uga dhacay marna kor u kacay waxaynu leenahay maalintii uu dhacay alaabtan uu qaatay ninkani wxoogi iyo ilaa intii uu ka baabaayey maalintii uu baabaay intaa maalintii alaabtani suuqa ay ugu qiimo badnayd ayaynu ugu dhufanayna inaan isagaa seejiye walcibratu fi lqiimati xagga qiimaha markaynu eegno waxaa laga eegayaa binaqdi lkhaalib waxaa lagu eegayaa waa lacagta qaalibkeed dee waddanka lagu isticmaalo fain halaba naqdaani haddii laba lacagayo ay jiraan oo qaalib oo labadaba la isticmaalo wadanka lagu isticmaalo watasaawayaa xaggii isticmaalkana ay ka siman yihiin si siman baa loo isticmaalaa qaala raaficiyu imaamkii raafici wuxuu yidhi cayana alqaadi waaxida minhumaa qaadiga ayuunbaa mid magacaabaya oo dee haddii doolarkiiyo shilinkii si isku mida loo wada isticmaalo ama doolar buu ku qiimeyn qaadigiioo odhan doolar ha lagu qiimeeyuu odhan ama shilin ha lagu qiimeeyuu odhan مرادي حق استعمالك اي كسميين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله اعلم